وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله الخامس عن كل أحجر وجوه تحمل الحديث القراءة على الشيخ furuucdii ku tacalluqday ama masaa'il markaa uu ku keenay istidaraad ahaan ayaan ku sheekhu marka waxa uu yidhi alkhaamisu mas'alada shanaad ama faraxa shanaad yasixu samaacu samaac ayaa ansaxayo min waraai xijaabin halkaasuu ma jeedo min waraai xijaabin xijaab gadaashiis uu ka dhegeysto ayaa ansaxayo idaa haddii curifa la garto sawtuhu sawtulmusmici sheekha codkiisa haddii la garto in xadaa sheekhu haddii uu xadiidka uu sheegayo bilafdihi lafdigiisa uu ku sheegayo aw xuduuruhu joogistiisa ayaa la gartay haddii la garto bimasmacin minhu meel ou ka maqlaayo aw xuduuruhu ayaa ansaxaya joogistiisa ama sheekha sheekha yani joogistiisa la ogaado bimasmacin meel uu ka maqlaayo yani minhu xadiidka uu ka maqlaayo in quri'a caleyhi haddii lagu dul akrinaayo wayakfii fi lmacrifati macrifada waxaa ku filan garashada khabaru iqatin qof iqa ah khabarkiisa yani nin iqa haddii uu yidhaahdo ninka xadiidka akrinaayo waa sheekh hebel ama shiikhii waa joogay meesha waana lagu dul akrinayo ku filan washarada shucbatu shucbo wuxuu shardiye ru'yatahu qofka arkidiisa haddaan bidhaantiisa loo jeedin maya buu yihi wahuwa khilaafu sawaabi sawaabku khilaafkiisa waay sidaasna waa khilaafsantahay sida wa qawli ljumhuuri wa khilaafu qawli ljumhuuri jumhuur qowlkooda yacni si khilaafsan weeyaan midha iyadan halkan marka masalo waxau oga hadlayaa qofku Ah, ninkaa raawiga ah arday eh, sheekha wax ka warinayo u ujeedin derji iyo xijaab iyo taab yaa markaa yaa kala xigaan taas marka sidee bay tahay wuxuu leeyahay waa ansaxayaa samaaca laba si haddii la helo hadday awalba ahayd asamaac min lafdi shaykh codka sheekha haddii la yaqaano oo la fahmayo isaga codkiisu inuu yahay ama haddii isaga lagu dul akrinaayo goobta inuu joogay oo xadiidka uu dhegaysanayo maqlayo xadiidka lagu dul akrinayo in la ogaado haddii la helo waa ansaxayaa samaaca macrifadana waxaa ku filan hal qof oo iqa ah bis haddii nin iqaa uu yidhaha war xadiidkii aada gadaashan ka dhegaysanaysay sheekhi akrinayay hebel buu ahaa ninkaas aada codkiisa taqaanno waa ku filan tahay ama inuu yidhaahdo sheekhu waa joogay meesha waa fadhiyey qof markaa meesha joogo iqaa inuu sidaa yidhaha baa ku filan ayb shucbana inuu diidi jiray buu sheegay laakiin sawaabka una sidaa ahay shucba wuxuu dhihi jiray rubama inuu shaydaan isaga isku soo ekeysiiyey inuu yahay oo calaa lisaanihi ku hadlaayo marka lama yeelayo ilaa qofka aad ka aragtuu leeyahay laakiin taas qowluljumhuur ma aha in la cuskadana waa bannaan tahay waxayna u deliishadaan cabdullaahi bin umi maktuum aadaankiisa oo la cuskado cabdullahi bin umi maktuum aadaanku wuxuu ku cuskan jiray qof oo yani iqa ah haddii uu yidhaahdo waktigii waa galay adin fakana laa yuadinu xataa yuqaal asbaxta xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta ay dakalta fi sabaax waa yeelaya saas ku adin ayb ama qof muadino aad codkiisa un taqaano aadaanka uu aadaanay ood ku soo baxayso salaadii ku tukanaysa oo eh, soonkii a ku furaysa soonkii ayaad ku furaysaa imsaagii ayaa ku bilaabaysaa mas'aladaasay marka u daliishadeen iyo ina bilaalan yuadimu bilaylin bilaal habeen buu adimayaaye isagoo shaksiyadii aan loo jeedin qofka maqla aan u jeedin haddana maca daalika cuntadooda iska wadan jireen xugunay ku dhisi jireen caaisha radia allahu canhana waxaa looga warin jiray in badan ay uga wariyeen min waraai xijaab ayb waxyaabahaasay marka u daliishadeen alimaamu nasaa-ina saasuu samey jiray ninka la yidhaha xaaris ibnu miskiin axaadiista oo alxaris ibnu miskiin ka warinayo dhammaanteed sidaasay ahayd waana badan tahay weliba sunanu nasaa-iga aada ugu badan tahay akhbaranaa iyo xadaanaa alxaaris ibnu miskiinna waa yidhaahdaa isagaa majliskiisa ka eriyey ayb oo dharka askarta ayuu nasaa-i ku arkay markaa xaaris ibnu miskiin oo ka eriyey majliskiisa shurdooyinkii markaas jiray dharkoodii ayuu labisnay nasaa-i mar waqtiyo waqtiyada kamid a markuu ku arkay ayuu marka iska eriyey nasaa marka xalqadiisa gadaal derbiga gadaashiisa ayuu ka dhegeysan jiray waana ka warin jiray oo akhbaranaa buu dhihi jiray wax culimmada kuma aynan qabsanin marka qowluljumhuur sidaa uu sheegay mar haddii codkiina la yaqaan ama qof shaahida uu jiraba uu leeyahay yani shaksigaas ahaa qofkii ku filan akar yani axaadiistaas nasaa-i alxaaris ibnu uu ka warinayo sidaas haddana weliba labaatan xadiid soddon xadiid xaaris ibnu maskiin un baa ku jira sannasaa-iga masaladaa marka sidaas uga baxay yasixu samaacu baa ansaxayo samaac min waraai xijaabin laga dhegeysto xijaab gadaashiisa goorba idaa curifa sawtuhu codkiisa haddii la aqoonsado in xadasa bilafdihi lafdigiisa haddii uu sheekha ku xadiidayo aw xuduuruhu in la garto idaa curifa xuduuruhu haddii la garto bimasmacin yani sheekh inuu joogay bimasmacin yani meel uu ka maqlayo meel laga maqlaayo xadiidkaas xadiidkiisa aw xuduuruhu aw curifa idaa curifa xuduuruhu haddii la garto bimasmacin minhu meel isaga laga uu ka maqlaayo xadiidkiisa in quri'a caleyhi haddii lagu dul akrinayo ayb makaan ou xadiidkii ka maqlaayo haddii uu joogo sheekh oo sidaa la garto in quri'a caleyhi haddii lagu dul akrinaayo iyaduna waa yani waa lagu werin karaa wayakfii fi fi lmacrifati aqoonsiga waxaa ku filan codkiisa la aqoonsanayo ama inuu meel xadiidkii u ka maqlaayo inuu joogo taa in la ogyaha waxaa ku filan habaru hiqatin hiqa warkiisa washarada shucbatu shucbo wuxuu shardiyey ru'yatahu qofka xadiidka werinayo arkiskiisa wahuwa khilaafu sawaabi sawaabku si khilaafsan waayo midaas wa qawli jumhuuri wakhilaafa qawli jumhuuri asaadisu masala faraca lixaad idaa qaala lmusmicu sheekhu haddii uu yihaahdo bacda samaaci maqalkii kadib laa tarwi cannii bacda sama yani bacda samaaci raawi raawigu markuu xadiidka maqlay kadib haddii uu sheekhi yidhaahdo laa tarwi canii ha iga warinin aw ama tarajactu waan la laabtay can ikhbaarika usheegistaadii aan kuu sheegay waa kaala laabtay wanaxwa daalika ama wuxuu sidaa la mida haddii uu yidhaahdo hayra musnidin isagoo tiirinayey ku tiirinaya aan ahayn daalika kaagaas ilaa khataa aan u tiirinaynin oo shakin aan u tiirinaynin iyo wanaxyi waa gebsanaay waa ku shakisanahay iyo isagoo aan dhehaynin lam tamtanic riwaayatuhu riwaayadiisa ma mancis mayso riwaayadiisa ma mancis mayso ayib yani wuxuu ka wadaa haddii sheekhi uu yidhaahdo laa tarwi canii xadiidkan markuu maqashiiyey raawiganna uu maqlay kadib haddii uu yidhaahdo laa tarwii canii hayga wareemin ama waa kaala laabtay sheegiddii aan kuu sheegay isagoo markaa laba unbaa loo kala fiirinaya inuu wax cuskan yahay nafyigiisaas ama diidmadiisu inay macno cuskan tahay macno oo gef ah ama shaki ah xadiidkan aan hadda kuu sheegay usug waa ka shakisanaya hayga wareemin ama xadiidkan waa khalad markaas waa saba waa sax waa inuu ka joogo amase sidaa maba ahaane waxba ma uunan cuskanin keliya waa iska yiri ninka noocaa di ay sidaa tahay waa laga warinaya ictibaarna male nafigiisa idaa qaala lmusmicu kii sheeka ahaa ee wax maqashiinayey haddii uu yidhaahdo bacda samaaci raawiga maqlistiisa kadib laa tarwi cani ha iga warimin aw amase rajactu can ikhbaarika usheegistaadii aan kuu sheegay waa la laabtay oo xaggaagii waa kala laabtay wanaxwu dalika iyo waxay la mida hayra musnidin isagoon ku tiirinayo aan ahayn dalika kaaga yani nafyiga ilaa khadayn aan u tiirinaynin aw shakin iyo wanaxwihi lam tamtanic riwaayatuhu riwaayadiisa ma manxis walow khasa bisamaaci qowman mas'alataas waxba laga yeeli maayo xukunkan iyo eh, la werinaya xukunkiisa laakiin haddii gaf iyo wax lamida ay tahay gafku xukunku kusoo noqona waa la yeelaa marka walow khasa bisamaaci qawman walow khasa haddii uu gaar yeelo bisamaaci maqlistii uu ku gaar yeelo qowman qolo fasamica gayruhum kayrkood ou maqlo biayri cilmihi ogaan la-aantiisa sheekan ogaash ogaan la-aantiisa jaaza lahu kuwan sheekhu uunan ugu talagelin waxaa u banaan alriwaayatu baa banaan riwaayo canhu isaga ay ka wariyaan masaladanna waxay tahay sheekhii dhowr qofba ugu talagalay inuu xadiidkan maqashiiyo toban qofba ugu talagalay shan kala iska timid way dhegaysteen shantaas idin miyay uga baahan yihiin sheekha mase ugama baahno xagga riwaayada waxba ugama baahan waa ka weri karaan oo isagu ma dhihi karaan in tobankan baan ugu talagalay shantan kuma jirin xadiid igama werin karaan maya maxaa yeele waxaa loo dadaalaa xukunka xadiidkii nebiga maadaama yacni axkaam ay ka dhalanayso dadku ku cibaadaysanayaan ixtikaar lama geli karo masaladan marka iyado sidaas sidaas ayaa u banaan walow khasa bisamaaci walow khasa haddii uu gaar yeelo bisamaaci maqalkii dadka isaga ka maqlaayo qawman qolo haddii uu markaa maqlistii u gaar yeelo uu ku khasiso fasamica gayruhum kuwa uu ku khasisay kayrkood ou maqlo bigayri cilmihi sheekhan ogaan la aantiis isagoo iyaga isagoon ogeyn jaaza lahum riwaayatu maa banaan iyaga waxa u banaan riwaayo canhu isaga ay ka wariyaan sheekhan walow qaala haddii uu yidhaahdo ukhbirukum waan idiin sheegay waa idiin sheegayaa idinka walaa ukhbiru fulaanan hebel u sheegi maayo lam yadura waxama dhibaan qaalahu ustaadu abu isxaaq midanna waxay tahay shan ba ugu talagalay nin lixaad baa yimid markaasuu yidhi shantiinaanan idiin sheegayaa haddaba ninkaasna u sheegi maayo hadduu dhegihiisa ku shubto wax dhibaata male waa iska wareegaya abu isxaaq isfirayini ayaa sidaa yidhi isagoo markaa jawaabayo su-aal uga timid abu saciid annaysaburi ayb ayb qofka un inuu maqlayo unbaa muhim masaa-ishaanu marka halkan ku dhex daray uga hadlay alqism athaalitu qismiga saddexaad ama qaybta saddexaad oo wujuuhu ka ah alijaazatu weeyaan ijaazadii hadda samaac iyo qiraa'an ka soo baxnay ijaazaan gelaynaa wa hiya adrubun ijaazadu waa noocyo alawalu nooca hore an yujiiza inuu ijaazeeyo weeyaan sheekha ijaazadu sideedaba arkaanay leedahay yujiiz waa sheekh ijaazeynaya mujaazin lahuna kan loo ijaazeynaayo almujaazu bihi shayga la ijaazeynaayo saddexdaas mujiiz iyo mujaazin lahu iyo mujaazu bihi markaa wuxuu yidhi anwaac bay leedahay alawelu nooca hore an yujiiza sheekh inuu ijaazeeyo an yujiiza mucayanan shay mucayan ah inuu ijaazeeyo limucayanin ugu ijaazeeyo halkan marka mujiizkii waa la yaqaanaa waa sheekhi mujaazu bihi kii la ijaazeynayeyna waa la yaqaanaa mucayanan taas waa mujaazu lahgiina waa la yaqaanaayo limucayanin ka qawlihi uu yidhi oo kale weeyaa sheekh uu dhahayo ajaztuka waan ku ijaazeeynayo albukhaariya ay saxiix albukhaariyi sheekha waa la yaqaano ninkan hadlayaba ajaztuka mujaazulahgiina waa la yaqaana waa ninkan mukhaadabka oo la khitaabayo albukaariyana waa waa mucayan oo mujaazubihigii shaygii ijaazaynayo waay waa mucayan shaygii la ijaazaynayo waa mucayan kii loo ijaazaynayo waa mucayan sheekh ijaazaynayo waa mucayan tan saas aw amase waxa uu yihi mashtamalad calayhi fihrasati aw amase yani ajaztuka waan ku ijaazeeyey adiga mashtamalat baan ku ijaazeeyey waxay koobsato fihrasatii fihrasadayda calayhi shayga korkiisa ay koobsato allaala waxa fihras fihrasadkaygu ay koobsadaan ayaan adiga ku ijaazeeyey fihrasada marka waxaan culamada xadiidka u yaqaanaanay samay jireen wax allaale wax ay ijaazo u haystaan ama riwaayo ay leeyihiin ayay meel ku qorayaan buuggaas markaa sabadka ah sabadna waa dhahaan fihrasadna waa dhahaan fihrasadaas waxa ku jiro dhan ayaan ku ijaaziyey waa mucayan ille waxa ku jira waa la yaqaanaay waxaa laga yaabaa marka inuu saxiixulbukhaariga muslimka abu daawuudka tirmidiga nasaaiga iga ibnumaajaha musnadka axmedka kulli ay ugu jiraan wax allaala wixii fihrasadkaa laga helo oo ku ijaaziye kan aclaa adrubihaa noocyadeeda kan ugu sarreyn badan wey almujaradati ee ka dharla can ilmunaawalati ka dharla nooca munaawalada ka dharla munaawalo waxaa noo imaan doonta la yidhaha almunaawalatu almaqruunatu bilijaazati munaawalo ijaazo ay la socoto marka laga reebo noocan baa ugu sareeya ijaazada ayb munaawalada iyada waxay tahay qofka in kitaabkiina loogu daro ijaazana la siiyo ijaazana waa ku siiye kitaabkiina waa kana ayb marka wuxuu leeyahay wahaada kani aclaa adrubihaa aclaa adrubi ijaazati ijaazada noocyadeeda tan ugu saraysa laakin te almujaradata cani lmunaawalati munaawalada ka dhartiran midda aan munaawalo la soconin oo kitaab dhiibis aynan la soconin tana ugu sarayso macnuu ka wada saas halkaan marka maxaa ka fahmayna ijaazadu haddii munaawalo ay la jirto inay ka sarrayso xataa midaan ilaa kitaabkii iyo wax fiirintii iyo yaallaani ayb alawalu nooca hore an yujiiza mucayanan shay mucayana inuu ijaazeeyo waayo limucayanin uu ijaazeeyo qof mucayana kaajaztuka waan ku ijaazeeye kacdaan ku ijaazeeyey albuhaariya saxiix albuhaariyi oo kale aw amaw amase mashtamalaad calayhi fii rasatii waxa uu koobsadoo dhan baan ku ijaazeeyey wahaadaa kan aclaa adrubiha aclaa adrubi lijaazati ijaazada anwaacdeeda kan ugu sarreeyo way ijaazadii almujaradati ka dhar la-ayd canilmunaawalati ka dhartiran cid allaale haddaynan ba munaawalo jirin midaana ugu sarrayso munaawaladuna waa kitaab siin sheekhu kitaab nusqadiisii buu siinayaa markaasuu leey waana ku ijaazeeyey nusqadan soo fiirfiiri waa qoranayaa waa soo saxanayaa waa fiirfiirsanayaa hadhow uu soo celinaya middaa iyada waa ugu sarreyn badantaha ijaazaadka dhan والصحيح الذي والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية halkana xukunkeedii buu rabaa inuu ka hadlo midan wasaxeixu sida saxeixa aladii qaalahu ljumhuuru jumhuur ay yidhaahdeen min adawaa'ifi dawaa'ifta yani usuulka iyo xadiidka iyo ka mid ah jumhuurtoodu ay yidhaahdeen wastaqara calayhi alcamalu camalkuna uu ku sugnaaday korkiisa jawaazu riwaayati weeyaan riwaayo banaanaanshadeeda iyo walcamali camal bihaa iyada lagu camal falo ay bannaan tahay in wax lagu weriyo iyo in lagu dhaqmo lagu camal falo labaduba inay bannaan tahay ayaa aljumhuuru min adawaa'if ay ku tageen wsaxiixu ladii qaalahu ljumhuuru sida saxiixa jumhuurtu ay yihaahdeen min adawaa'ifi ah dawaaifta kala duwan ah wastaqara calayhi lcamalu camalkuna uu ku sugnaaday yani camalu ahli lxadiid iyo camalu lfuqahaa uu ku sugnaaday jawaazu riwaayati weeyaan riwaayadu werin inay banaan tahay walcamali camal fal inuu banaan yahay yaa iyada lagu camal faloo lagu weriyo ayb abulwaliid ilbaaji iyo qaadiciyaad iyagu ijmaacayba sheegteen abu marwan abu marwan aibi aambi abniyu isaga wuxuu yihi asaxata calayha inay yani ansaxayso yaa ijmaac ku guntamay sixadaas unbuu tilmaamay waabdalahaa jamaacaatun min adawaa'ifi waabdalahaa way buriyeen jamaacaatun kooxo oo min adawaa'ifi dawaa'ifta ka mid a ah, iyaguna waa diideen shucbo ayaa ka mid a ah muxadisiinta oo isaga waxaa laga hayaa inuu yihi low jaazat ijaazatu labadalat rixlatu ijaazadu hadday banaanaan lahayd rixladii baa macno beeli lahayd sheekh in loo tago oo laga qaato xadiid oo loo dhibtoodo oo loo rixlaysto waaba dhamaa waaba waxba waa buri lahayd nin walbaa waxuu dhihi laha ijaazo iisoo qor iisoo dir bis tegi ibrahim alxarbi isaguna sidoo kale iyo abu nasr alwaajidi assijzi ayb iyo abu shaykh alasbahani ayb fuqahadana qaadi xusein fuqahada khuraasaan shaaficiyiinta ka mida iyo maawardi abulxasan almaawardi iyo eh, abu daahir dabaas xanafiyada ka mida eh, iyo abu bakr alkhujabandi alkhujandi shaafici ayb qaar waxayba gaarsiiyeen oo yidhahdeen ninkii yidhaahdo ajaztu laka an tarwiya canii maa lam tasmac niyo xadiid aadan maqal oo aniga aan warinayo inaa iga warisaa yaan ku ijaazeyey ninka yidhaahdo waxay ka dhigan tahay in ajastu laka an takdiba calaya inaa igu been abuurataa kuu banaanay lamid tahay meel dheer bayga gaarsiiyeen lianna sharca laa yuliixu riwaayata maa lam yusmac waxaan la maqlin in la weriyaa sharci lama banaynaya laakiin qowl jumhuuri ahlilxadiid inay banaan tahay wa huwa ixda riwaayatayni huwa ibdaalkaas in la ibdaaliyo ixda riwaayatayni weeyaan riwaaya labada riwaaya midood can shaaficiyi laga werinayo wa qaala bacdu daahiriyati waxay dhaheen iyo mutaabiciihim laa yucmalu bihaa lagu camal fali maayo kalmursali oo kale aan mursalka loogu camal falaynin baan loogu camal falaynin wahadaa baailun wahadaa midkana baailun weeyaan adarbu haani qaybka labaad yujiizu mucayanan shay mucayan uu ijaazaynayaa hayrahu ayuu ijaazaynayaa adarbu haani qeybka labaad yujiizu mucayanan muayan shay mucayanan buu ijaazaynayaa hayrahu ay hayra mucayanin buu u ijaazaynayaa hadda waxaa weeyaan mujaazulahugii ayaan la aqoonin mucayan ma ah ayb mujaazu bihigii unbaa mucayan ah kaajaztuka waan ku ijaazeeyey adiga yujiizu mucayanan mujaazu lahugii baa mucayan mujaazu bihigii baan markaa mucayan ahayn ayb kaajaztuka waan ku ijaazeeyey oo kale adiga waa mucayankii loo ijaazeynaya masmuucaati ayaan ku ijaazeeyey wax allaala wixii aan maqlay aniga masmuucaati yani masmuucaadkayga waxyaabihii aniga layga aan maqlo laygana dhegaysanayo ama marwiyaati waxyaaba aniga layga warinayo masmuucaati ay marwiyaati waxyaaba aniga layga wariyo dhan ayaan ku ijaazeeyey mucayan ma aha masmuucaat wlkhilaafu khilaafka fiihi kan dhexdiisa ah aqwa waa xoog badan yahay wa akar waana badan yahay kii horaba hadii soo khilaafay midkan waa kasii waa sii badan yahi waljumhuuru min adawaaif jumhuur dawaaifta kamidana waljumhuuru jumhuurto min adawaa'ifi ah jawazuu way baneeyeen alriwaayata wax ku werin waujabu lcamala bihaa in lagu camal falaana waaba waajibiyeen masaladan marka midan dheedu qaybtan banaanaanshadiisu khilaafkiisu waa badan yahi waana xoog badan yahi waxaa uu ka hadlayana mujaazu bihigii la ogeyn oo isaga markaa yani aan la garanayni mujaazu baa markaa isaga la fahmaya oo la garana oo ka ajaztuka masmuucaati uu leeyahay oo kale masmuucaadkiisi baa marka badan oo lakala aan mucayan ahayn hadda kitaabka bukhaariga abu daawuudka tirmidiga ma aha midkaa marka wlkhilaafu khilaaf ayaa fiihi fii jawaazihi banaanaanshadiisa ku sugan ayb wlkhilaafu khilaaf tahay fiihi fii jawaazihi isaga banaanaanshadiisa oo in lagu wariyo sidan aqwaa waa xoog badan yahay waafsar waana badan yahay waljumhuuru min adawaaifina jawazuu way baneeyeen ariwaayata bay baneeyeen waawjabu lcamala bihaa camalfal iyada lagu camalfalaana waa waajibye athaaliu qaybka saddexaad yujiizu ayra muxayanin shay aan muxayan ahayn buu ijaazeynayaa biwasfi cumuum ayuuna ku ijaazeynayaa wasfi cumuum ayb yujiizu wuu ijaazeynayaa ayb hayra muxayanin ku aan muxayan ahayn biwasfi lcumuumi wasfi cumuum ah ayuu ku ijaazeynayaa markaa ayb ka ajaztu lmuslimiina muslimiintii baan u ijaazeeyey kii ugu ijaazeynaya markaa waxa weeyaan mucayan ma aha ayb wasfi cumuum ah yaase ku jiro ajaztu lmuslimiina haddii uu yidhaahdo ajaztu lilmuslimiina muslimiintu wasfi caam ah wasfi cumuum oo ku jiro amaa mucayanna markaas tacyiinna ma jiro wasfigiina waa wasfi caam aw amase kula axadin likulli axadin buu yidhi ayaan u ijaazaynaya qof kasta umuum baa ku jira aw amase ahla zamani liahli zamani baan u ijaazaynaya dadka waktigayga nool ayb wa fiihi khilaafan baa ku sugan kan dhacdiisa lilmutaahiriina mutaahiriinta kusugnaay fain qayadahaa biwasfin hadduu ku qaydo wasfi wasfiga oo xaadirin xaasirin koob maayo wasfi yani wax koobayo haddii uu ku qaydo fa aqrabu ila ljawaazi jawaa banaanaansho mid udhawaa mid u dhow badan xagga jawaaskay u badan tahay wamin almujawiziina dadka banaynayana waxaa kamid ah alqaadi abu ayib abu ayib abri wlkhaiib khaiib lbaqdaadi waabu cabdillahi ibni manda wabnu cataab walxaafidu abulcalaa waakaruuna iyo kuwa kale biwasfi xaasir ah oo koobmay uu markaa ku keeno wasfiga xaasirka waa maxay inuu yidhaahdo ajaztu lialabati lcilmi bibaladi kada aw amase man qara'a calaya qabla haada qofki ani markuu leeyahay maalan ajaztu liahli zamaniin hadduu ku qeydo marka wasfi uu yidhaahdo lialabati lcilmi wasfi xoogaa xaasir ah cumuumkii tirada badnaa xoogaa waa soo khatismaa soo yaraanaya ama man qara'a calaya qabla haada ninkaasa ka hor anigu sheekh u ahaa oon wax u akriyey kuwaas kutubtaasna waa u ijaazeeyey xoogaa waa soo yaraanaya wasfiga ayb wasfi xaasir ah marka haddii uu ku qaydo fa aqrabu ila ljawaazi dadka baneeyena waa kuwa uu kusoo teliyey qaala shaykhu abu cumar ibnu salaax waxa uu yidhi walam yusmac ayb walam yusmac an axadi yuqtadaa bihi walam yusmac lagama maqlin an axadin axad yuqtadaa bihi yani lagu daydo alriwaayatu riwaayo bihaadihi tan uu ku warinayo axad lagu daydo lagama maqlin riwaayo ou tan ku warinayo ijaazo noocan oo kale yani wuxuu leeyahay ijaazada noocan oo kale ah qof lagu daydo oo maanta wax ku werinayo lagama maqan oo laguma maqlin iyadoo wax ku werinayo qof lagu daydo saa darteed marka waa waa saana marka abu cumar ibnu salax uu yihi qultu waxaan leeyahay buu yihi alimaamu nawowi aldaahiru min kalaami musaxixihaa aldaahiru sida muuqanaysa min kalaami musaxixihaa dadka iyada ijaazada noocan tasxiixinayo kalaamkooda sida ka muuqanayso jawaazu riwaayati bihaa in wax lagu wariyaa inay banaan tahay wahaada tanna yaqtadii wuxuu keenayaa sixatahaa inay sixadeeda waayu faa'idatin lahaa oo faa'iidadeebaa iyada u sugan oo ku jirto hayru riwaayati bihaa in wax lagu wariye aan ahayn waayu faa'idatin faa'iidatee abaa lahaa iyadu ay leedahay hayru riwaayati bihaa in wax lagu wariye mooyaane le yani haddii la yiraa wax laguma warin karo qof lagu dayraa kuma werin faa'iidada ku jirtaa marka oo halkan loogu oy ku banaynayaan culummadu maxay tahay marka faa-iidada ay ku banaynayaan maxay noqonaysaaba maxaa ku sugnaanayuu leeyahay marka inay inay banaan moodaa marka hadduu wasfi xaasir ah uu ku koobo wasfiga xaasilka culamada qaar waxay leeyihin xataa waxaa soo gelaysa madaahibta suira maalan beledkaas baan u ijaazeeyey dalabatulcilmiga madhabka fulaan xoogaa wasfi un sii koobmayuu sii noqonayaa saasay leeyahay ayb sidaan marka wuxuu ku cadeeyey alimaam nawowi rawdada isaga rawdatu daalibiinka waaba ku tasxiixiyey oo inay sixadeeda ayuu tasxiixiyey craaqina waxa uu yihi waqad rawaa biha min almutaqadimiina alxaafiظ abu ibnu khayr abu ibnu khayr ayaa isaga wax ku wariyey ayuu leeyahay wamin almutaahiriinana asharafu dimyaaqi iyo wagayruhu craaqi marka isaga wuxuu le waa kaaban raggii horena ninkaas raggii dambena asharafu dimyaaqi cabdilmumin ibnu khalaf adimyaaqi ibn lxaajibna saaxibulmukhtasarna waa waa saxiix yeelay wuxuuna yidhi wabiljumlati fafi nafsi min alriwaayati biha shay-un isku soo duub buu yidhi nafsadda waxbaa uga sugan in lagu weriyo qaabkan walaxwadu tarku riwaayati bihaa sida dadaalka badanna in wax ku werinteeda laga tagaa fiican ayb qaala ila almuqayidata midda midda wax qaydaysa maanaa ila almuqayadata midda la qaydayo binawci xasrin lagu qaydayay faina صaxiixa jawaazuha saa ibnu xajarna wuxuu tilmaamay nusatu nadarka uu yihi ilaa ana riwaayata biha fi jumlati awlaa min iraadi lxadiidi mucdalan ijaazada caamka ah in wax lagu wariyaa fi ljumlati way ka haboon tahay xadiidka oo mucdala in la keeno ka meel dheer xoogaa kama meel fiican kama laalaado ayb markaa suyuudina aada buu marka nuquul fara badan buu halkan ku keenay alraabicu nooca afraad ijaazatun bimajhuulin shay majhuuloo lagu ijaazeeyo aw amase lahu ka loo ijaazeynayaba uu majhuul yahay ayb ka ajaztuka waan ku ijaazeeyey adiga kitaaba sunan kitaabu sunan ayaan ku ijaazeeyey wahuwa isaguna yarwi wuxuu werinayaa kutuban kutub fi sunani uu ku werinayaa kitaaba sunan haddii la yidhaho majhuul shay majhuula la ijaazaynaya noocan afaraad marka waa ijaazatu limajhuulin ow lahu shayga la ijaazaynayaa majhuula ama shayga la ijaazaynayaa majhuula ka loo ijaazaynayo isagu majhuul ma ah kan eh, ama kan loo ijaazaynaya majhuula shayga la ijaazaynaya isaga majhuul ma aha labadaas suuro ayuu halkan dhexgeliyey midda hore uu ka hormarayo alijaazatu bilmajhuul shay majhuuloo laysu ijaazeeyo qofkiisuna oo mucayan uu yahay kaajaztuka waan ku ijaazeeyey kitaaba sunan wahuwa yarwi isaguna oo werinayo kutuban fi sunani aw amase ajaztu limuxamed ibni khaalid baan u ijaazeeyey addimashqiy ayaanu ijaazeeyey buu yii wahunaaka jamaacatun baana meeshaa ku sugan mushtarikuuna fii hada lismi magacan wadaago moxamed ibnu khaalid addimashqi waa badan yahay majhuul waa marka haddana marka waa ow lahodii buu hadda kan ku mitaali ow lahu mitaalkiisa fahiya bailatun fahiya iyadu baailatun weeyaan fain ajaaza lijamaacatin jamaaca hadduu u ijaazeeyey musamayna la magacaabay magacyale filijaazati ijaazada dhexdeeda lagu magacaabay aw gayrihaa ama keyrkeedba lagu magacaabay walam yacrifhum laakiin sheekhu uusan garanaynin biacyaanihim acyaantooda aanu garanaynin walaa ansaabihim nasabyadoodana uusan aqoonin walaa cadadihim tiradoodana uusan garanaynin walaa tasafaxahum isla markaana uunan fiirinin uusan baarbaarin saxat ilijaazatu ijaazadu way ansaxay ka samaacihim baa lamida samaacoodoo kale minhu sheekhu ay ka maqleen fii majlisihi majliskiisu ay uga maqleen fi hadihi alxaal fii hada alxaali yani wuxuu ka wadaa sheekhan xadiid buu sheegayaa kun qof ayaa meesha fadhiso kunka qof magacyadooda ma baarbaarin ma yaqaana qaarkood maba yaqaanba qaarkood ninkaa isagaa samaaciisu waa ansaxayo kunkaas qof ay shee xadiidka ka dhegaysatay way ka werin karaan isaguna uga wada ma yaqaaneen mana baarbaarin majliskii markii laga kaco ama kitaabkii majliskiisii laga kaco ayaa waxaa la qoray samaacaatu alkitaab ah, alfulaniyi lishaykh alfulaniyi ayaa la qoray dad badan baa lagu daray samaacaadki dadkan lagu darayna sheekha acyaantoodana ma yaqaan hadday waddada uga hor yimaadaan mana uusan baarbaarin isaga waxu saxaya samaaca ijaazadaana taasay lamid tahay bay leeyihiin laakiin waa goormaad suurada aan ka hadlaynaa waa maxay sheekhi majliskiisa dad fadhiyo ayuu ijaaze u qoray ayb dadkan ijaazadii waa lagu dhex magacaabay oo waxaa la yidhi hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel uijaazeey waa u ijaazeeyey ijaazadii marka magacyadu waa ku magacaaban yihiin ijaazada dhexdeeda haddana maca dalika yani taasaa lamida samaaca oo sheekhu ma y ma kala yaqaan laakiin dadkan magacyadooda loo keenay waa iska ansaxaysaa mida ayb ayb ama yani sabatu lijaaza meelaan ahayn bay ku magacaaban yihiin dadkan dhib male iyado fain ajaaza sheekhu hadduu u ijaazeeyey lijamaacatin jamaac jamaacada oo musamayna yani la magacaabay oo magac iyagu markaa magacyadoodii wato fi lijaazati ijaazada ku magacaaban dhexdeeda aw gayrihaa ama ijaazada kayrkiis ku magacaaban ayb walam yacrifhum ousanna garanin sheekii biacyaanihim dadka acyaantooda walaa ansaabihimna ounan garanin walaa cadadihimna aanu ku garanin walaa tiradooda walaa tasafaxahum ousanna fiirfiirinin ayb ousan baarbaarin saxat ilijaazatu way ansaxaysaa kasamaacihim maqlitaankooda minhu sheekha ay ka maqlaan oo kale fii majlisihi ay uga maqlaan fii hada alxaali xaaladaa dhexdeeda ayna uga maqlaan xaaladaa waa xaalad uusan garanaynin waa iyaga kulligood ayb waama ajaztu waan ijaazeeyey liman yashaau qofkii rabo qofkii doonayo liman yashaau fulaanu hebel qofkii uu doono yaanu ijaazeeyey ayuu yii aw naxwu haadaa buu yidhi fa fiihi jahaalatun baa ku sugan wa tacliiqun jahaalada waa ku sugan tahay tacliiqna waa ku jira waxbaa lagu xiray waama ajaztu waan ijaazeeyey liman baan u ijaazeeyey yashaau fulanun hebel uu doonayo hebel doonaan u ijaazeeyey tacliiqna waa ku jiraa mankaana lama yaqaano qofkan fa fiihi jahaalatun watacliiqun faladaaru butlaanuhu sida xooga badan waa inay baatil tahay wabihi qaaca alqaadi wabihi kan ayaa qaaca alqaadi abu ayib ashaaficiyu ou gooyey wasaxaxahu ibnu lfaraa alxambaliyu ou saxiix yeelay yani sidan ayuu saxiix yeelay ayb oo ijaazadan baa isaga uu saxiix yeelay abu yacla alfaraa alxambali wabnu camruus almalikiyu sidan buu saxiix yeelay isaga walow qaala haddii uu yidhaahdo ajaztu waan ijaazeeyey liman baan u ijaazeeyey shaa alijaazata ijaazada doono kitaabkan aniga waa ama waxan baa kitaabkan waa ijaazeeyey waxaan u ijaazeeyey qofka ijaazada rabo fahuwa isagu ka ajaztu liman yashaau fulanun ay lamid tahay khilaafkii hadda wa aktaru jahaalatan wayna ka badan tahayba xagga jahaalada walow qaala hadii uu yidhaahdo ajaztu waan ijaazeeyey liman yashaau riwaayata canii qofkii inuu iga weriyo rabo oo sidaa doonayaan u ijaazeeyey hadii uu yidhaahdo faulaa biljawaazi faulaa way ku haboonaansho badan tahay biljawaazi banaanaanshada fajaztu waan u ijaazeeyey buu yihi liman yashaau qofkii doonayay alriwaayata canii inuu aniga iga weriyo ayb kaabaan u ijaazeeyey faawlaa biljawaazi iyadaa ku akoonaansho badan xagga banaanaanshada liannahu maxaa yeele tasriixun weeyaan cadayn bimuqtada xaal lagu cadeeyo xaaladdu wax ay keenayso ama ay dalbanayso wax lagu cadeeyo markaahaarix wuxuu leey min xayu ina muqtadaa kuli ijaazatin taswiid riwaayati biha ilaa mashiiati mujaazi lahu ayb ijaazo kastaa muqtadaha ay keenaysaa waxay tahay tafwiid riwaayati bihaa ilaa mashiiati mujaazi lahu in iyada lagalagu weriyaa waxay ku xiran tahay ninka loo ijaazeynayo inuu rabo tii un baa lagu xiray haddana wax dhib male marka midaas awalba ijaazada ninka loo ijaazeynayo inuu wax ku weriyo inuu rabo oo isaga loo bandhigo bandhigna loo sameeyey dalbanaysaba ijaazada marka hadda haddii loo bandhigay maxayba dhibaysaa wa waaba kanada waaba loo bandhigo waxaa la leeyahay ajaz eh, ajaztu liman yashaau waxaan u ijaazeeyey qofkii rabo alriwaayata canii inuu aniga iga weliyo awalba ijaazada waxay keenaysa tafwiid ayaa ku jirayo eh, bandhig ayaa ku jiray in iyada uu ku wariyo tafwiid riwaayati bihaa iyada ku warinteeda bandhig la bandhigaayo ilaa mashiiati lmujaazi lahu loo ijaazeynaya mashiicadiisa loo bandhigayo dalbadaysa yaa ku jiray marka haddana middaa unbay lamid tahay wax dhibaataa marka ma keenaysa walow qaala haddii uu yidhaahdo liannahu tasriixun bimuqtada xaalim walow qaala haddii uu yidhaahdo ajaztu lifulanin kadaa hebel yaan u ijaazeeyey kadaa baan u ijaazeeyey in shaaa hadduu doono riwaayatahu cannii riwaayatahu kaa werintiisa canii aniga iga weriya hadduu doono aw amase ajaztu waan ijaazeeye laka adaan kuu ijaazeeye inshita haddaad doonto aw amase axbabta hadaad jeclaysato aw amase aragta haddaad doonto faladaaru jawaasuhu kuwan oo dhan sida xooga badan waa inay banaan tahay liannahu waxaa ku jira fiihi tasriixun limuqtada alxaal alkhaamisu nooca shanaad ee ijaazada ka mid a ee ijaazada anwaacdeeda ah alijaazatu lilmacduuni kii hore qof joogo waxaa laga soo hadlaya qof jiro oo laakiin laga jaayaya hadda waxaa laga hadlayaa qof aan jooginba in loo ijaazeeyo qof aan dunidaba joogin in loo ijaazeeyo <clears throat> alijaazatu lilmacduumi kaajaztu waan ijaazeeyey liman yuuladu bifulaan hebel qofka loo dhali doonaa ijaazeeyey ayuu yii <clears throat> <clears throat> ninka hebel la yiraahdo dad qofka loo dhali doono ayaan u ijaaziyey bui qofaan hadda addunyadiiba joogin waa macduum macduumka iyo majhuulku marka farqiga udhaxay majhuulku waa jiraa oo waa joogaa laakiin macduumku maba adduunyadaba kuma noola isaga waikhtalafa almutaakiruuna mutaakhiriintii way isku khilaafeen fii sixatihaa ijaazada ansixitaankeeda fain caafahu hadduu ku cadfo calaa mawjuudin ku joogo mid mawjuud ah hadduu ku cadfo kaajaztu lifulanin baan u ijaazeeyey iyo waman yuuladu lahu qof loo dhali doono ma aragtaa marka macduumkii wuxuu ku cadfay mid mawjuud ah ila fulankan waa joogaa isaga aw amase laka walicaqibika maa tanaasaluu ajaztu laka adaan ku ijaaziyey walicaqibika ciribtaada dambe waxaad adiga dhashay maa tanaasaluu intay yani dhalaanay faacan maan adiga iyo waxa aada dhashay waxay sii dhalaanaan u ijaaziyey faulaa biljawaazi faulaa waa ku haboon tahay biljawaazi banaanaansha ayb ayb taas marka isaga sidaasuu ka yiri ayb waxay uga haboon tahay baa laga wada mima idaa afradahu bilijaazati qiyaasan cala lwaqfi waqafkii baana marka uu qiyaas uga dhigaya waqafka waa ku banaan yahay qof macduuma in wax loo waqfo haddii lagu cadfo qofaan macdu qof joogaan shaygan baan waqfay waxaan u waqfay hebel iyo wixii uu sii dhalo duriyadiisii taasay lamid tay leeyihi ayb <clears throat> marka uu leeyahay faulaa waa ku haboonaansway kaga haboon tahay biljawaazi xagga banaanaanshada mima idaa afradahu bilijaazati tii hore midii hore uu yihaahdo yani ajaztu liman liman yuuladu lifulaan tan baa kaga haboonaansho badanoo iyada qof jira lagu cadfay owluhu marka faawlaa biljawaazi waa nisbi marka waa nisbi shay nisbi si hore marka loo eego iyay kaga habboonaansho badan tahay midaas ayb wafacala athaanii kan labaad oo ajaztu laka walicaqibika maa tanaasaluu iyo waxaa sameeyey min almuxadisiina muxadisiinta abu bakr abi daawuud abu bakr ibnu abi daawuud ayaa sameeyey abu daawuud wiilkiisa ijaazaa la weydiistay markaasuu yidhi ajaztu laka waliwlaadika walixamali xabla فلxbl xbl ayb yani aladiina lam yuladu bacdu saas buu yii mutaqadimiinta marka isagaa sameeyey waajaaza alkhaibu khaiibna wuxuu baneeyey alwala midda horeba tan hore ayuu marka baneeyey kitaabuna ka alifay juzan wuxuuna yidhi ina asxaaba malikin waabi xaniifata ajaazu lwaqfa cala almacduum wain lam yakun asluhu mawjuudan yani maalikiyada iyo xanafiyadu waxay baneeyeen buu yidhi waqafka qof macduum ah oo hadda aan dunida joogin in wax lagu waqfo isagoo asalkiisii aan joogin asalkii isaga keeni lahay dhali lahaa oon joogin in isaga lagu waqfo waa baneeyeen qaala wain qiila hadii la yihahdo kayfa yasixu an yaquula say ku ansaxaysa in la yidhaha ijaaza lii fulanu hebel baa ii ijaazeeyey wamawliduhuna bacda mawtihi say ku ansaxo baa le ninkan hadduu yihahdo ninkan markau dhasho masalan wuxuu yidhi ajaztu liman sayuladu lifulan hebel qofkii loo dhali doonaan u ijaazeeyey hebelkii baa loo dhalay laakiin waxaa la dhalay kan ajaztudan yidhi marow dhintay soddon sano kadib wiilkan marka soddon sano kadib dhashay nin isaga hortii soddon sano dhintay see u dhihi karaa ajaztu <clears throat> ajaaza li fulan see u dhihi karaa isagoo intaa ay udhexaysay haddii sidaa la yihaha yuqaalu waxaa la dhahayaa kamaa yasixu an yaquula waxay u banaan yahay siday u ansaxaysa in la yihaahdo waqafa calaya fulan nin baa masalan wuxuu yidhi hebel cunuga loo dhali doono ayaan u waqfay shayga cunuga ninkan hadduu dhinto labaatan sano kadib uu dhasho cunugii dhashay sifadaa yeeshay haddii uu yidhaahdo yacni shaygan aniga waxaa ii waqfay hebel oo labaatan sano ka hor dhintay intaanu isaga dhalanin siday u banaan tahay tanna u banaan tahay yiri marka ayb qaala walina bucda axadi zamanayni min alaakhari ka bucdi axadi lwatanayni min alaakhari bucdigan aada sheegaysaana waktigana makaankaa lamida buu leey oo kala wa nin aada is arag oo aada iswakti nooshihiin magacaaga yaqaanaduu ku ijaaziyey isagoo beled fog joogo sida labadaa beled u kala fog yihiin ayaa xagga waktigu hadday u kala fogaadaanna dhib aynan ulahayn aada buu khadiib isagoo arrinkan u difaacaya laakiin anwaacdan oo dhan ijaaza saas macno badan ma ah ibnu xajarna nusaari waa ku sheegaya waxaan oo dhanna markaa eh, waxay leeyihin culamaa lxadiid waa itisaacun gayru mardiyin وأجاز الخطيب الأول وحكاه عن بن الفراء وابن عمروس وأفضلha القاaضي أبو طيب وبن صباq الشhاaفعiyaani وهuو صحيiح kanaana صحيixa اladي laa ynbغii غayrhu غayrkii aanu haboonayn وama اإجاaزaة للطفl إجاaزada loo إجاaزaynayo cunug yar اladي laa yumayiz aan waxba kala sooci karin waxaa loo ijaazaynaya aan aqoon ulahayn fasaxeixatun weeyaan cala saxiixi aladii qadaca bihi alqaadi abu ayib walkhaiib sida saxiixo abu ayib iyo khadiib ay gooyeen khilaafan libacdihim iyagoo qaarkood khilaafaya culimada qaarkood ayb sabigan marka aan mumayiska lahayn riwaayo awal iska xambaari karay waxaan ujeedaa yani waxaan ujeedaa sabigan mumayiska ah isagu waa war male kan aan wax kala sooci karin weyaan mid midkau ka hadlayo ijaazadiisa waa iska ansaxeen laakiin hadduu ahal u noqdo hadaan ahal u ahayn ijaaza laysiiye maxay macnoo samaynaya ayb asaadisu nooca lixaad ijaazatu maa shay ijaazadiisa laa yataxamaluhu ounan soo xambaarin almujiizu kan ijaazaynaya biwajhin aanu kusoo xambaarin liyarwiyahu lmujaazu kan loo ijaazaynaya soo u weriyo idaa taxamalahu lmujiizu kan ijaazaynaya hadduu soo xambaaro halkan waxaa laysu ijaazaynayaa waxaa weeyaan cilmi aan weli lahaynin sheekhigaa wuxuu ijaazaynayaa weli wax aanu soo xambaarinoo wej min wujuudi taxamul ouna kusoo qaadanin wuxuuna ijaazaynayaa qofkan oo u ijaazaynayo inuu weriyo marka uu sheekha soo xambaaro taasaa marka uu tilmaamaya asaadisatu nooca lixaad ijaazatu maa shay ijaazayntiisa lam yataxamalhu ounan soo xambaarin almujiizu midka ijaazaynaya biwajhin wej min wujuuhi taxamul ounan kusoo xambaarin liyarwiyahu lmujaazu lahu kan loo ijaazaynayo soo u wariyo idaa taxamalahu lmujiizu mujiizku hadduu soo xambaaro ayb qaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad waxa uu yihi lam ara ma aanan arkin man takalama fiihi man takalama qofka hadla fiihi fi lmas'alati mas'aladan wara-aytu bacda almutaakhiriina qoladii dadkii dambe qaarkood baan arkay yasnacuunahu iyagoo samaynaya uma xakaa can qaadi qurtuba qaadi qurtuba ayuu wuxuu ka xikaayooday abilwaliid ayb yunus ibnu muiit ibnu muiita qaadiga ayb waa qaadi min qubaat almaalikiya weeyaan waa ninka xikaayooday masalada alaaq halaaska alaaq halaas bilafdi waaxid in mas'aladaas yani in la socodsiiyo oo dalaaqu halaas waaxid in laga soo qaado yani saddexdiiba qofka inay ka tagtay mas'alo lagu ijmaacsan yahay inaynan ahayn ninka tilmaamay waay ibnu xajarna waa kasoo naqlinayaa ibnu taymiyana aada uga soo naqliyay ninkaan qaadi weyn oo faqiih maalikiyo weynna iyuu ahaa marka wuxuu xikaayoonayaa marka aqwaal culimmadii hore salafkii iyo taabiciintii iyo xataa saxaabadii iyo ayuu xikaayoonayaa inay talaaqu alaat bilafdin waaxid inay halka soo qaadi jireen yuu sheegaa marka mas'alada ugu yaraan un ijmac ma aha calaa kulli ayb si un ha raajixsanaata laakiin ijmac ma ahan hadhow marka haddii ninku nin sheekh nimo iyo cilmi uu kutabaayo u u celiya haweenkii oo hal dalqad hal dalqad waayo ku noqo uu yidhaahdo ma la dhihi kara yani nikaax tifaaxa iyo zina iyo waayo waxaas lama dhihi kara aqalu axwaalihi xataa yani marka la yihaha aqalu axwaalihi shubha kama marna shubhaduna nasabna laguma anfiyo waxaana laguma yeelo marka dadka qaarkood yani wax kaley ka dhigayaanba iyadoo masalada weliba ay yani daliil iyo wax ay wadatabaan ibnu muqiiskan baa marka aada u tilmaamay oo aqwaashaas soo naqliyey ibnu xajarkana waa sheegaya fatxulbaariga ibnu taymiyana risaalada uu ka alifay uu sheegaya wuxuu ka xikaayooday buu yihi qaadigaas manca dalika arrintaa mancinteeda inaysan banaanayn qaala ciyaadun wahuwa saxiixu sidaasaana saxiix wahada huwa sawaabu wahada kan huwa sawaabu isaga sawaab facalaa hada kan korkii qowlkan haddaan qabana yani facalaa hada alqowl yatacayanu waxaa mucayan noqonayso oo waajibayso calaa man alaa haada yani facala hada alqawli yatacayanu waxaa waajibaya calaa man qof korkii ku waajibaya araada doonay an yarwiya inuu weriyo can shaykhin sheekh inuu ka weriyo sheekh oo ajaaza lahu isaga u ijaazeeyey jamiica masmuucaatihi masmuucaadkiisa dhammaanteed waxyaabihii isaga laga maqlay oo weriye dhammaan u ijaazeeyey an yabxasa inuu baaro xataa yaclama intuu ka ogaado ana haadakan mima taxamalahu wixii uu soo xambaartay inuu ka mid yahay sheekhu sheekhiisa uu soo xambaaray qabla alijaazati ijaazada ka hor in ijaazada isaga loo ijaazeeyey ka hor inuu soo xambaaray in kale inuu ogaadaa laga rabaa halkan marka mas'ale muhiimu ka baraarujiyey sheekha wax uunan soo xambaarin intaanu soo xambaarin shaygan adigu ku ijaazayn karaa wuxuu sheegay qaadi qurtuba dad badan mutaakhiriina samayn jireen qaadi abilwaliid qaadi qurtuba yani abilwaliid inuu diiday qaadi ciyaadna uu sidaa saxiix yeelay ayb uu yihi wahuwa saxiixu alimaam nawowi ibnu salax ay hada huwa sawaab sidan baa sawaab hadday marka mas'aladan saas sawaab noqotay oo aynan banaanayn arrintaas adiga hadduu sheekku yidhaahdo ajaztu laka masmuucaati allaala wix aniga masmuucaad ii ah yaan aniga ku ijaazeebuy samaacaadkaygii baan ku ijaazeebuy qofka hadduu sidaa ku yidhaha waxaa lagaa rabaa inaad baarto waxyaabahan adiga aada rabto inaad ka warisid sheekhan wixii uu soo maql hadalkan ijaazada intaanu ku siinin wixii uu maqlay iyo wixii kadib uu maqlay inaad kala soo kala socdo ijaazada markay dhacday kadib wixii uu soo maqlay haddaad adiga ka werisa mas'aladaana soo geli marka waa ijaazo ka hormartay qabla taxamul dhacday way marka baaritaanku wuxuu u fiican yahay meeshaas marka mar haddii sheekhaan wax aanu weli soo xambaarin uusan ku ijaazayn karin adigana hadda uu ku yidhi ajaztu laka masmuucaati uu ku yidhi masmuucaadkiisa oo inaad baarto hadalkan inta markuu ku yidhi wixii ka horreeyey wax allaale wixii masmuucaad u ahaa waa nabad laakiin markuu hadalkan ku dhahayay wax aan isagu samaac uusan ulahayn ama wej min wujuuhi taxamul ounan kusoo xambaarin hadday jiraan masalan qofka wuxuu sheegay myani maanta oo kale ayuu ijaazo caama siiyey labaatan sano kadib ama ayaa toban sano kadib ama hal sano kadib buu xadiidka maqlay masmuucaadkii sheekhu ku darmay xadiidkaas xadiidkaas marka wej markuu ijaazadan ku siinayey wej min wujuuhi taxamul sheekhan uma haysanin walidaalika ijaazadaas uga werisaa waa baaila cala hada alqowl saasuu marka ujeedaa walidaalika marka wuxuu leeyahay facalaa hada facalaa hada alqawli qawlkan daan yani qabano yatacayanu waxaa waajibaya calaa man qof korkii ku waajibaya araada doonay an yarwiya inuu weriyo can shaykhin sheekh uu ka wariyey ajaaza lahu u ijaazeeyey jamiica masmuucaatihi u ijaazeeyey maxaa ku waajibayan an yabxasa baxsuhu baaristiisii baa waajibaysa ou baxsiyo baaro xataa yaclama intuu ogaado intuu ka ogaado ana haadaa midkan uu warinayo ama ijaazada lagu siiyey mima taxamalahu inuu yahay uu soo qaaday shaykhu shaykhiisa qabla alijaazati qabla alijaaza wix uu soo qaaday inuu yahay inuu ogaadaa laga rabaa asaabicu nooca toddobaad ijaazat lmujaazi noocan wuxuu uga hadlayaa shaygii la ijaazeeyey ma lasii ijaazeyn karaa shaygii la ijaazeeyey mujaazubihigii isagana ma la ijaazeyn karaa ijaazat lmujaazi kii la ijaazeeyey ijaazeyntiisa ka ajaztuka mujaazaati oo kale weeyaane kaajaztuka waan ku ijaazeeyey adiga niyo mujaazaati wixii lay ijaazeeyo dhan ya yaa dhiman ha wa amaa qawluhu uu yihi ajaztu laka waxaan ku ijaazeeyey maa saxa wixii ansaxay ow yasix cindaka ama agtaada ka ansaxayo min masmuucaati ah fa saxiixun weeyaan tajuuzu riwaayatu bihi wax lagu wariyaa ay banaan tahay tajuuzu way banaan tahay alriwaayatu bihi werin marka riwaayo inta saa wax lagu wariyo limaa saxa cinda wixii agtiisa ka ansaxo way ku banaan tahay in la weriyo ile marba haddii uu yidhi allaale wax agtaada ka ansaxo ansaxo iyo wixii agtaada ka ansaxo oo masbuucaadkaygaan ku ijaazeeyey wax agtiisa ka ansaxo waa u banaantah inuu marka ijaazadaa ku wariyo ayb lima saxa cindahu agtiisa agtiisa ka ansaxo samaacahu samaaciisa ou ansaxo lahu isaga uu ansaxo qabla lijaazati ijaazada ka hor wafacalahu daaraqutniyu waayruhu daaraqutni iyo ayrkiina sigaabuu yeelay ayb asaabicu nooca todobaad ijaaza fi lmujaazi ka ajazka mujaazaati oo kale ayb waxyaabihii aniga la ii ijaazeeyeen ku ijaazeeyey buu yihi famanacahu waxaa manciyey bacdu man laa yuctadu bihi bacdu man laa yuctadu bihi kuwa yani aan la tirsanin qaarkood yani dadka aan la tirsanaynin qaarkood ayaa manciyey arrintaas diiday wasaxiixu aladii calayhi alcamalu wasaxiixu sida saxiixa aladii calayhi alcamalu camalka markaa uu ku dureersaday jawaasuhu weeyaan banaanaanshadiisu ayb camalku wuxuu ku socdaa taas inay bannaan tahay wabihi qadaca alxufaadu xufaadana sidaa gooyeen addaara qutniyi wabnu cuqda wa nucaym waa abulfatx nasr almaqdisi abulfatx nasr almaqdisi waa kitaabka ninka iskale yani alxuja calaa taariki lmaxaja kitaab caqiidaa weeyaan marka aada u wanaagsan ayb isagoo mukhtasar hadda mabuuc yahay isagoo asalkiisi ma mukhtasar lxuja calaa taariki lmaxaja ayaa la yidhahdaa culamadii shaaficiyada waaweyneyaduna ka mid ahaa wakaana abulfatxi wuxuu ahaa yarwi inuu werinayo biijaazati ijaaza can ilijaazaةi ijaaza xaggeeda kaga werinayo warubama waalaa bayna alaatin saddex ijaaza inuu isku xiriiriyaa laga yaabay marka ijaaza in ijaaza shay la ijaazeeyey in lasii ijaazeeyey waa banaan tahay marka intaam wasaxiixu laay ayb wayanbagii liraawi raawigii waxaa u haboon bihaa iyada wax ku werinaya ta'amuluhaa firfiirinta inuu aada u firfeeriyo saasaa ahamdiyaa wayanbagii waxaa haboon ta'amuluhaa firfiirinteeda liraawi bihaa kan iyada ku warinayo oo haboon lianlaa yarwiya si aanu u warinin maa lam yadkul waxaan soo gelaynin taxtahaa taxta alijaazati aan soo gelaynin fain kaanad hadday tahay ijaazatu shayki shaykihi fain kaanad hadday tahay fain kaanad haddii ay tahay ijaazatu shayki shaykihi sheekiisa sheekiisa ijaazadiisa ajaztu lahu maa saxa cindahu min samaaci hadday tahay sidaa hadday tahay ajaztu lahu waxaan u ijaazeeyey maa saxa cindahu wixii ka ansaxay oo min samaaci ah